موكب النور دعانا أقدم دار رحانا عروة الدين تنادي وأخانا وأخانا موكب النور دعانا أقدم دار رحانا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا وركمان الله إذا عاد الإجرتين وما لما إسنينا تاريخنا يكون بيغان تهي labaatan iyo labada jamaacdul uula kun afar boqol iyo afartanka hijiriya warkii oo kooban ku dhowaad boqol iyo labaatan mactableey ah oo dhimashadii dhaawac loogu geystay laba weerar istishaadi oo ka dhacay macbad ku yaala mindanaw soddon ka tirsan ciidanka ridada naijeeriya oo lagu dilay weerar ee askarta khilaafada ka fuliyeen gobolka baarno warkii oo fidsan aynu ku bilaawno wilaayada bariga aasiya ku dhowaad boqol iyo labaatan gaalo kirishtaana oo dilal iyo dhaawac loogu geystay laba weerar istishaadi oo ka dhacay macbad ku yaala mindanaw kala saarasho alle kadib laba ka tirsan geesiyada shahadadoonka u wateen suuman walxaakhar hal laga soo buuxiyey ayaa u jeesteen macbad ay saliibiyiinta ku leeyihiin magaalada hoolo ee jasiiradda mindaanow walaalka koowaad ayaa isku qaxiyey albaabka macbadka xilli ay ku kulansanaayeen saliibiyiin badan si ay u soo gutaan shirkiyaadka iyo aaminsan yihiin waxaa xigay walaalka kaleoo asna isku qarxiyey goobay gawaarida la dhigtay ay leeyihiin macbadka labada weerar ayaa ku halaagsameen afartan mactableya iyo toddoba ka tirsan ciidanka amniga ku dhowaad siddeetan kalena way ku dhaawacmeen allah ayaa ku mahadsan haatanna wilaayada galbeedka afrika soddon ka tirsan ciidanka ridada naijeeriya ayaa lagu dilay weerar askarta khilaafada ka fuliyeen gobolka barno tala saarasho alle kadib askarta khilaafada ayaa weerar ku qaadeen fariisin ay ciidanka riddada naijeeriya ku leeyihiin tuulada lomani ee u dhow degmada diyaaqow ee gobolka barno waxaana halkaa iyagii murtadiinta ku dhex maray dagaal isku adeegsaday hubka noocyadiisa kalduwan waxaana lagu dilay in ka badan soddon murtad qaar kalena waa lagu dhaawacay allah ayaa ku mahadsan markana wilaayadda ciraaq dijla waxaa la burburiyey gaari ay leeyihiin booliska ciraaq kadib markii qarax mino lagu eegtay deegaanka sakayniya ee magaalada shirqaad waxaana ku halaagsamay afar mutad oo la socdeen allah ayaa ku maasan isla dijda waxaa la burburiyey gaari la socdeen xubno ka tirsan booliska dadari ciraaq kadib markii qarax mino lagu eegtay deegaanka masiixili ee ka tirsan shirqaad waxaana ku halaagsamay laba murtad oo la socdeen allah ayaa ku maasan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada ciraaq diyaala waxaa hubka wax lagu shiisho lala beegsaday fariisiin ay si wada jira ah ugu degnaayeen ciidanka ridada asiisiya iyo booliska ciraaq ee ku yaalla deegaanka maalik shaax ee galbeedka kaanaqiin waxaana ku dhaawacmay shan murtad allah ayaan ku maadsan waxaa shalay shiish lagu dilay xubin ka tirsan booliska ridada oo ku sugnaa tuulada nawaaciir ee dhacda koonfur bahraas allah ayaan ku maadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada ciraaq kirkuug waxaa nolosha lagu soo qabtay oo la dilay laba murtad oo midkood ka tirsanaa xashda cashaa'irka mid kalena jaajuus u ah sirdoonka xukuumadda raafidada xilli ay ku sugnaayeen meel u dhow tuulada albashiir ee dhacda galbeedka daaquuq allah ayaan ku maasan isla wilaayada ciraaq ayaan ku guljirnaaye naynawa waxaa daraad la qarxiyey bar ay ciidanka raafidada ku leeyihiin meel u dhow halka laga soo galo degmada fallaax ee dhacda dhanka bidix ee magaalada muusil waxaana ku halaagsamay laba murteed allah ayaan ku maasan markanna ambaar ee ciraaq askarta khilaafada ayaa daraad waxay dhabgal u dhigeen gaari ay leeyihiin sirdoonka raafidada uu ku socdaalayay galbeedka magaalada ramaadi allah wuxuu u suurageliyey inay dilaan laba hoggaamiye iyo hal askari gaarigii la socdayna waa laga soo qaniimaystay allah ayaan ku maadsan markaanna aynu u dhaqaaqno wilaayada quraasaan askarta khilaafada ayaa waxaa u suuragashay inay dilaan mid ka mid ah ilaalada macbad ee mushrikiinta suufida ku leeyihiin deegaanka ismaaciil keyl ee gobolka qaws waxaana burburiyeen macbadkii allah ayaanu ku maadsan isla wilaayada quraasaan waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari nooca miinabaarka ay leeyihiin ciidanka riddada afghanistaan kadib markii shalay qarax mino lagula egtay deegaanka sheeshanbaag ee dhacda gobolka jalaalabaad dhammaan waxay la socdeen dhimashadii dhaawacii ku noqdeen allah ayaan ku maasan markaana aynu wareegno wilaayada shaam alkhayr waxaa rasaas lala beegsaday gaari weyn ay la socdeen xubno ka tirsan murtadiinta bikikeeda oo marayay tuulada xawaayija ee dhacda deegaanka tifyaan waxaana ku halaagsamay laba murtad allah ayaan ku maasan haataanna wilaayada saynaa waxaa qarax miino lala eegtay xubno ka tirsan ciidanka ridada masar oo ku lugeynayeen deegaanka mahajaraha ee magaalada rafac waxaanu ku halaagsamay hal murtad allah ayaan ku maadsan ugu dambayntii wilaayadda soomaaliya waxaa la dilay xubin ka tirsan booliska riddada soomaaliya kadib markii askarta khilaafadda rasaas la dhaceen isagoo ku sugan gudaha suuq bacaad ee magaalada muqdisho allah ayaan ku mahadsan halkaa ayaan ku soo afmeeraynaa warkii maanta aad kala socoteen warbaahinta aad jirateen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته الكون هنيئا قد على الحق وبنا موكب النور دعانا أقدم دارت رحانا عروة الدين تنادي وأخانا وأخانا لن يرى الكفار إلا فتية تأبى الهوانا لن يروا إلا جلادا ونصالا